asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab llahuma wslm la nabiyina mxamedi wla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi nushra u baabu yahay waxay kusoo arooray ama ku yimid nushrada nushrada waxaa la yidhahdaa sixir furyada la yidhahdaa macnaha ruuxii sixranaa oo sixirkii laga furo wixii kusoo arooray ama ku yimid oo adilo ah ma banaan tahay mise ma banaana baabu maa jaa wixii yimid baabu yahay fi nushrati sixir furyada wixii ku yimid waa mid ay yaqaaneen iyagu markaaso ashwa cahdiyo wey mid ay isla garanayaan oo jaahiliyadu isticmaali jireen taa wey macnaha midaasuu meesha kaga hadlaya laba nooc wey nooc waxa weeye waa waa shayaadiinta la adeegsadaa iyo jinka iyaga marka waxaa loo diraa inay raad qaadaan sixirkii ruuxan lagu sameeyey midna waxbaa la isugu dardaraa ruuxo waxbaa lagu akriyaayo waxbaa lagu tufaayo markaa kadib baa la cabsiiyaa labada qeyboodba qeybta dambe ee wax lagu akrinayo waxaa lagu akrinaya haddaynan ahayn qur-aanka iyo adkaar iyaduna waa nooc sixirka ka mida wey labada qiboodba oo sixir furyada aba labadaba meesha ayaa lagaga hadlaya macana can jaabirin jaabir waxaa laga warinaya ana rasuula allahi sal alay wasalam rasuulku su-ila in la weydiiye can nushrati sixir furyada ayaa nabiga la weydiiyey ruux sixiran sixirkiiba laga furi karaa fa qaala nabigu wuxuu yuri sal lay slam hiya sixir furyadu min camali shayaan shaydaan shaqadii wey waa shaqo shaydaan ee shaqo ruux muslima ma aha rawahu waxaa wariyey xadiidkaas axmed baa wariyey bisanadin jayid sanad wanaagsan buu ku wariyey wa abu daawuud ayaa abu daawuud baa wariyey wa qaala wuxuuna yihi abu daawuud su-ila axmedu axmed baa waxaa la weydiiyey canha nushrada ayaa la weydiiyey fa qaala imaam axmed wuxuu yihi ibnu mascuud yakrahu ibnu mascuud wuxuu ahaa mid nacab haada arrinkan kullahu dhammaantiis nushrada noocyadeedoo dhan ibnu mascuud wuu karaahaysan jiray oo wuu xarimi jiray saas imaam axmed marka ku jawaabay xadiidku waa xadiid xasan ah sanadkiisu waa xasan sida uu leeyahay sheekh alxaafid ibn xajar iyo sheekh nasir diin albani labadaba sanadkiisa way taxsiininayaan nushrada marka nabiga la weydiinaya salawatulli wasalaamu caleyhi sixir furyadaasi waa miday jaahiliyadu samay jireen oo ruuxa waxaa sixirka ka furaya mid kale oo saaxir ah ruux kaleoo saxirka yaqaana ayaa loo geynayaa isagaa marka wuxuun adeegsano markaas waxa wey sixir furyadiisi ayuu raadinaya midaas ayaa nabiga la weydiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuuna ku tilmaamay inay tahay shaqo shaytaan inay tahay ee shaqo ruux muslima ah ma ah macnaheedu waxa weeyaan xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqatay inay xaaraam tahay macnaha oo insan waxaa kaleeto oo iyadana laga qaadanaya hadalka cabdullahi bin mascuud cabdullahi wuu nacbay wuu nacbaa oo uu xarimi jiray inaysan banaaneyn ayuu sheegi jiray maxaa yeelay sideedaba culimadii hore ee salafka mutaqadimiintii haddii hadalkooda uu karaahaysan jiray la yidhaahdo karaahadan culimada muta ah say u yaqaaneen iyo karaahadii cinda salaf way kala gedisan tahay alkaraaha cinda salaf waxa wey bimacna taxriim xaaraam wey macnaha sidaasaana u badan hadalkooda iyo isticmaalkooda saasaa u badnaa maxaa yeele ilahi subxana watacala kitaabka qur-aanka ka odhanaya kullu dalika kana sayiuhu cinda rabbika makruha waxaa laga soo hadlay dilkii iyo zinadii iyo yani agoonta xoolaheeda cunitaankeeda iyo kullu dalika kaana sayi cinda rabbika makruhan waa laga fiican yahay keliya maaha waa xaaraam wey macnaha marka karahada xaaraamna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa khilaafu lwlaa shay laga fiican yahay lakin aan xaaraam ahayn waa laga fiican yahay lakin xaaraam maaha waana isticmaalka u badan muta culimadii dambeysay isticmaalkan dambe ayay aada u isticmaalaan waxaan xaaraam gaadhisiisnayn xalaal aan ahayn boqol kiiba boqol ah laakiin samayntiisa laga fiican yahay saasay u isticmaalaan karaahada culimada mutaahiriinta ah kuwii hore laakiin maya xaaraan bay u isticmaali jireen cabdullahi bn mascuud marka hadalkiisu saasuu udhacayaayo wuxuu ka wadaa waa xaaraam oo ma banaanaa maxaa yeele waxaynu soo marnay cabdullahi bin mascuud xataa qardhaasaha la dhigayo qur-aan haddii lagu qorayo xataa inuu diiday xataa haddii qur-aan lagu qorayo culimadii diiday inuu hormuud ka ahaa baynu xagga kusoo marnay marka sixirfuryadu marka laba qaybood wey noo imaan doontaa qaybii in lagu furo sixir isagoo kalea in lagu furo sixirkii waa ka xadiidka ka hadlayo ma banaana qaybina waa qeyb ah in lagu cilaajiyo oo lagu daaweeyo masalan yani qur-aanka akrintiisa iyo adkaarta ku akrinteeda iyo qaab noocaas oo kale ah taasi way banaan tahay bal ajir weyn baa ku jira ninka ilaahay dartiis subxaana wa tacaala ula niyooda oo dadkasaa ku daaweeya ujro ma lagu qaadan karaayo xoola ma lagu qaadan karaa culimadu waxay leeyihin ha yani waxa weeyaan ruuxan kaleataan qur-aan ku akrinayaayo jinka ama yani waxaan galay ama sixirkaan ka daaweynahaya waxa la siiyo oo shardi ruuxuu ka dhigtaay waa banaantahay bay leeyihin waxaa laga qaadanaya xadiidkii nabiga sal alay waslam yani ina axaqa ma akhadtum caleyhi ajran kitaab waxa aada ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilaah iyo ficilkii saxaabada ridwaanullahi calayhim markuu nabigu joogay xilligiisii saxaabadii ninka la qaniinay intay u yimaadeen ku yidhi dadkiisa waxba idinku akrin mayno inaad wax nasiisaan mooye markay marti soor ka qadiyeen oo ayna marti gelinin markay ugu akriyeen oo ninkii qaninyadii qaniinyadii la qaniinay uu ka bogsoodayna waxoogaa waa kuwii ka qaatay macna marka ilaahasaa loo daliishanayayo dhib male bay leeyihiin culimadu laakiin waxaa ka fiican ruuxu inuu ilaahay dartii dadka ugu akriyo macnaha waxa weyaan uu ilaahay agtii geysto wafi buaariyi bukhaari waxaa kusoo arooray can qataada qataada isagoo laga warinayo qultu waxaan ihi bu ihi musayib yani saciid ibn musayib waxaan ku idhi rajulu nin ninkaasoo bihi isagaba ibun sixir uu ku sugan yahay aw ama yukhadu waxaa laga qabanayaa can imraatihi xaaskiisa xaaskiisaa laga hayaa oo sixir baa ka haya ayuxallu canhu ma laga furayaa aw yunsharu waa isku mid nashrig iyo xallig bal laga furayaa sixirka qaala wuxuu yihi saciid laa ba'sa bihi dhib ma leh inamaa yuriiduuna waxay ula jeedaan uun bihi kan waxay ula jeedaan alislaaxa inay wax ku hagaajiyaan waxbay ku daaweynhayaan fa amaa maa yunfac wixii dadka anfacayana falam yunha canhu lama reebin saciidu musayab waxaa la yidhaahdaa raggii fuqahada ahaa ninkii uguna cilmi badnaa taqriiban wey xagga fadligana isagii nin odhan jiray uwaysulqarni oo nabigu sheegay taabiciinta ayaa la tartansiiyaa laakiin xagga cilmiga wuu kaga horeeyaa kaana xagga zuhdiga iyo cibaadada iyo dhankaas ayuu macnaha ku horeeyey marka saciid baa waxaa la weydiiyey nin sixran oo haweenaydiisii laga celinahayo oo sixir lagu sameeyey baa haweenayda ka hortaagan sixirka ma laga furaya dhib male buuri maxaa yeelay daawaa loola jeedaayo wanaag baa loola jeedaayo xumayn iyo in wax lagu xumeeyo ama wax lagu kharibo loolama jeedo wixii saas oo kale oo dadka anfacayana lama diidin buu yihi saciid macnaha saciid hadalkiisa marka waxaa ka muuqda inuu sixirka laba qaybood uqaybiyey qayb waxtar ah qayb waxtar ahoo dheef leh iyo qayb dhib ah qaybta wax lagu dhibahayo ma banaana qaybta laakiin dheefta ahee wax lagu xalinahayo ee dhib dhacay macnaha waxa weyaan lagu daaweynahayo ee sixirka lagu furayo qaybtaa inay banaan tahay baad moodaa hadalka sixir inay ka muuqato macnaha saciid musayib laakiin sida raajixa waxa weye waa sida xadiidka kutusay marba hadii nabigu salawatullahi wasalaamu caleyhi uu masalada xadiid ka yidhaahdo hadalkiisa lahayo hadee cid kale warba uma furaba saas wey maanaa xadiidkuna waa soo sheegnay xasana waruwi waruwiya waxaa la wariyey can ilxasan xasa waxaa laga wariyey rajulun bihi dhibbuntaa dhibbida waxaa la yidhahdaa asalkiisa daawada la yidhahda daawada ruux markuu caafimaada macnaha wax wey dhibbiga la dhahaa dabiibkana yani daawayaa la yidhahda marka sixirkan waa loo isticmaalaa yani sixirkan waa loo isticmaalaayo min baabi tafaaul bay sixirka ugu isticmaalaan yani carabta waxay taqaanaa ruuxan wanaag loo saadaalinayo daraaddeed ayaa waxa weeyaan hadduu jaban yahay waxay u bixinayaan jabiir jabiir bay odhanaya macnaha waa kabme kii kabnaa wey waana jaban yahay waxay u saadaalinahayaan inuu kabmo macnaha ruuxa marka la qaniinana saliim bay dhahaan waa tafaa'ulo waxay u saadaalinahayaan inuu ka bogsoodo oo ka kaco qaniiyada ruuxu markuu macnaha sixran yahayna matbuub bay dhahaano inuu macnaha waxa weye ka caafimaadi doonay u saadaalinayaan yani asaaliib noocaas oo kalea jirto macnaha carabta isticmaalo luqadeeda waruya waxaa la wariyey can xasan xasan basri waxaa laga wariyey anahu xasan qaala inuu yihi laa yuxallu laa yuxilu dhe ma furo asixra sixirka ma furo ilaa saaxiru saaxir mooyaane yani sidaas wey ninkan saaxirka ee wax xidhxidhay sixirkiisa nin saaxira unbaa furi kara w sidaas wey isagaa mid isagoo kalea macnaha ninkii sixir baan furi yidhaahdo oo dariiqo aan sharci ahayn u adeegsadaay waa saaxirkii wax sixray kama gedisna wey saas qaala ibnu qayim ibnuqayim wuxuu yihi annushratu sixir furyadu nushradii macnaa xadiidka kusoo aroortay xallu sixri sixirkoo laga fura wey can ilmasxuuri ruuxi sixranaa wahiya iyaduna nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midood xalluhu xallun furid wey bisixrin sixir in lagu furo mithli oo isagoo kale ah sixir isagoo kale ah in lagu furo sixiquryadu ay noqoto jidkaa la isticmaalo wa huwa kaasina alladii midka weye min camali shayaan shaqada shaydaan midka ah kaa wey sixir isagoo kale in lagu furo wa calayhi dushiisaana yuxmalu lagu xambaaraya qawlu lxasan hadalkii xasan albasri ee soo marnayna halkaasaa macnaha la dhigayaayo macnaha inuu la jeedo fayataqarabu wuxuu ugu dhawaanayaa qaabka marka lagu furayo qaabka sixir furyada uu u samaynayo wax ka tilmaama fayataqarabu wuu ugu dhowaanayaa annaashiu ninkii sixirka furayey waalmuntashar iyo kii laga furayey ila shaydaani shaydaan bay ugu dhowaanayaan bimaa yuxibu wuxuu jecel yahay bay ugu dhowaanayaan fa yubtilu macnaha shaydaan bay u dhowaanayaan oo baryayaan oo loo yeedhan oo markuu yimaadana shuruud baa la kala xidhan wuxuu isagu jeclaabay marka u fulinayaan fa yubdilu shaydaano markaasu wuxuu burinayaa oo uu fakinayaa camalahu camalkiisiibuu canilmasxuuri kii macnaha waxa weeyaan wax sixray camalkiisii iyo shaqadiisii sixirka ahayd ayuu kii la sixray marka ka baabi'inaya oo ka tiraya sixirka camalkii uu sameey kani yuu soo tirtiraya macna marka meesha taqarub baa ku jirta taqarub lishaytaan sida saaxiriintuba u badan yihiin wathani ka labaadi waxa wey macnaha labaad ee nushradu annushratu sixirka oo la furo wey biruqyati yani tufis iyo qur-aan akrin watacawudaati iyo macnaha magangal ilaahay la magangalo galo iyo daawooyin wadacawaati lmubaax iyo baryooyinka banaan oo ilahay la baryo fa hada kaasu jaa-izun waa banaanya saas in loo kala saara fiican macnaha fiihi masaail masaa-il dhowraa baasa ku jira alula masalada koobaadi waxa weye annahyu reebitaan can innushrati sixir furyadii la aqoon jiray jaahiliyadu isticmaali jireen oo layska reebo oo xageebaa nahyigu kaga yaallaa xadiid nahyigu wuxuu kaga yaallaa camalka haddii la caayo oo sharcigu wax ka sheego macnaha waa la reebay u maxaa yeelay shaqo shaydaan baa lagu tilmaamay shaqo shaydaanna muslimiinta waa laga reebay waxa la wixii shaydaan ku lugle iska badaa shayaadiinta jinniga jinniga eh kuwa insigaa ah, xataa camalkooda iyo akhlaaqdooda ayaa muslimiinta laga reebay athaniyatu masalada labaad waxa wey alfarqu kala qaadid wey bayna almanhiyi canhu nushrada mideeda la reebay waalmurahasi fiihi iyo midda la ogolaaday oo iyaga la kala qaado oo la kala sooco camaa shay lagu kala sooco oo yuziilu tirayo oo bi'inaya alishkaala isku darmadka wa macnaha waxa wey dhehgalka iyo isku darmashadooda si kala cadaynaysa ayaa loo kala qaaday oo hadalkii ibnu qayim baa macnaha kala qaaday waxa ruuxa lagu sixir furayo hadduu qur-aan iyo yani baryo ilaahay iyo uu yahay jidkaas waa banaan yahay haddii kale maya wey baabu ma jaa fi taayur wuxuu baabu yahay wixii kusoo arooray yani baasaysiga baasaysiga waa kii darsigeenii horena aynu qeyb kaga soo marnay wey halkanuu marka sheekhu ugu talagalay ilaa kitaabka awalkiisa dhowr meelood aan kusoo marnay tadayurka laakiin halkana baabkiisuu sheekhu ugu talagalay waxaa laga soo qaatay kelimada tadayurka ah yani min adayr baa laga soo qaatay shimbir baa laga keenay asalkeeda maxaa yeele carabtu baasaysiga markii ugu horreysay shimbiray ku bilaabeen gadaal dambe way ballaadhiyeenoo waxay la gashay xayawaanaadka kale ee banjoogtaabay la gashayoo waxay la gashay maalmaha iyo bilahay la gashayoo waxay la gashay macnaha waxa weeyaan xidigahay la gashayoo meelo badan bay la gashay lakin marka hore shimbir bay ku bilaabatay shimbirtay duulin jireen saan soo marnayba ama macnaha waxa weeyaan shimbirta ama way baataysanayaan ama way khayraysanayaan saasay ahaan jireen isilaaxa waxaa la yidhahdaa tashaa ruuxu inuu baasaysto wax indhihiisu qabteen oo uu arkay sida shimbir oo kale ama xayawaan oo kale ama wax uu maqlay sida isagoo socdo oo kaleeto oo hawl u socdo inuu maqlo yaa khaaib yaa khaaib macnaha waxa wey kii khasaarayow oo marka is yidhahda aleelaha arrinta hadalkaa dhawaaqay wuxuu tilmaamayaa inaad waxaan aadan ku guulaysanayn oo iska soo laabto oo kale ama wax aan midna aan la arkaynin dhawaqna aan ahayn laakiin wax la ogaada sida maalmaha iyo bilaha oo kale yani waxa weya iyaguna yani dadka qaar baa baasaysta ama khayraysta macnaha baasaysigu marka waa xaaraam wey wuxuu xaaraam ku yahay wuxuu dhaawacayaa tawakulka tawxiidka ayuu dhaawacaya tawakulka waa imaan doona insha allahu tacala oo tawxiidka lafdhabartiisa ah ayuu dhaawacaya maxaa yeelay addoonku ilaahay subxaana wa tacaala inuu arrintiisa udhiibto oo ku kalsoonaado wax walbana uu isaga ka hoos galo ayaa la faray haddii mar alla marka aada boqol waxyaalo oo laga cabsado aada samayso tawakulkaagiibaa marka kala dhimanaanaya midda labaad waxaan laga cabsanahayo ee sharka laga malaysanayo wax xaqiiqale ma ah waa waxun ismoodsiisa wey macnaha waxyaalahaasoo kaleetana dadku haddii ay quluubtooda ku xidhmaan nolosha dhan baaba ka fasaadiba tilaabadaada qaadaba haddii uun meesha nashar baa ka imaane noqo halka nashar baa kaasoo geliya ka laabo noloshii o dhan baa fasaadi macna sidaas wey baabu maa jaa wixii indu yahay fi tatayuri baasaysiga waxyaala la baasaysto ilahay makhluuqaadkiisa kamid ah wa qawli llahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa uu yihi alaa inamaa aa'iruhum cinda allah walakina akarahum laa yaclamuun alaa hooyay inamaa aa'iruhum baaskooda baaskoodu cinda allahi ilahy agtiisu ahaa waxaanay baasaysana waxaan ku dhacay ee abaar ah ama cudurro ah ee ay rususha ilaahay u tiirinahayaan ay ku baasaysanayaan ilaahay agtiisay ahaatay xagga ilahay bay ka timid walaakina akarahum intooda badanse laa yaclamuuna waxba ma garanayaan waxay ku timid aayaddu qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam faida jaaءathum alxasanatu qaluu lana hadih wain tusibhum sayi'at yatayaruu bimuusa waman maca reer bani israil yani nimankii loo diraan ujeeda nabiy llaahi muusa calayhi salaam ee fircawn iyo qoladiisii ah haddii ay barwaaqo helaan nabi muuse nabiy llahi calayhi salaam markuu u tegey hadday barwaaqo helaan oo sanadkaa doogaad noqoto oo roob fiican udo oo xooluhu macnaha waxa weya ay u dhalaan oo ay barwaaqo helaan waxay odhanayaan naxnu ljadiiruuna bidalik yani waanu mudanay xaq baanu u leenahay in kale wax naloo siiyo haddii abaara ku dhacaan oo yani waxa weyaan roob ka daho oo dhib uu soo gaadhana waxaa noole bay odhanayaan ninkan mabda'a cusub la yimid kan unbuu ka socdaa maxaa yeelay dhib oo dhan iyo sharkan iyo waxaan uu watiya mabda'an baatilka ayaa sabab u ah abaarahan dhacay iyo dhibaatooyinkan ummadda ku dhacay markaasaa ilaahi subxaana tacaala uu ugu jawaab wuxuu yihi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah baasaysigooda waxaan ku dhacay ee qadar ilaahay ay baasaysanayaan nebi muuse iyo xaggiisa kama imaanine sababna uma ahee xagga ilaahay bay toos uga yimaadeen waa qadar ilaahi subxaana watacaala laakiin intooda badan baan wax garab ahayn waxbaa ma garanayaanba saasaa lagu yidhi wa qawli llahi tacaala buu baab yahay alaa hoya inamaa aa'iruhum aairka waxaa laga wadaa ay maa yusiibuhum min alqaxti waxa ku dhacay ee abaaro ah ayaa aairka laga wadaa oo shayga ay wax ku baasaysanayaan baasaysigaba iyo sharaysigaba waxa keenay ah war waxaan idinku dhacay eed baasaysig eed baasaysanaysaan cinda allahi ilaahay agtiisuu ka yimide oo xagga alla ayuu ka ahaadee kama imaanin nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo xaggiisa walaakina akarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay ogaa nebi ilaahay uu soo dirsaday oo khayr xambaarsan oo tawxiid xambaarsan in ay baraka iyo khayr xaggiisa ka timaado mooyaan oo soob uu ilaahay uga dhiga mooye shar inuu uga dhigaayo wax suurtagalaba ma aha waa sida hadda macnaha dadka qaarka ay yimaadaan ay macnaa waxa weye rumaysan yihiin oo kaleeto <clears throat> dad tawxiid wado oo shirkiyaadkan iyo khuraafaadkan iyo bidacan la dagaalamaya markay u tagaan haddii ilaahayba subxaana watacaala uu ka dhigaba maaragtay inuu qadaro in ama yani waxa weeyaan ay dhibu ku yimaado ama abaaro ku dhacaan ama cuduro ku dhacaan kuwana loo noolahaa bay odhanaya kuwanaa noolaha kuwan kaleato mt wahaabiyada ah ee aan la garanaynin ee halkaa kasoo jeeda yaa noole bay odhanaya wadaadadii sixroolayaasha ahaa ee kahanada ahaa ee barnaamijkan ku shaqaysan jiray yaana bulshada waxaa afka u gelinaya macana marka dadka ilaahay subxaana watacaala diintiisa wade ahlulkhayrka ee ahluliimaanka ah ee ducaadda iyo culimada ah xaggooda yani shar sabab uma noqdaan laakiin shar wa yani waxay sabab u noqdaan oo sabab looga dhigaa khayr iyo barako saas way maanaa laakin wixii o dhan bay daba rogayaan kuwani wa qawlihi tacaala uu baab iyadana u yahay qaaluu waxay yidhahdeen rusushii waxay ku yidhahdeen dadkoodii baasaystay daa'irukum baaskiinu macakum la jirankiinu ahaaday ain dukirtum ma in laydin waaniye daraaddeed baa tadayartum noo baasaysanaysaan bal baasku annaga naguma jire antum idinka ayaa qawmun dad baa tihin musrifuuna oo xadgudbay waxay iyaduna ku timid yani rusushii dhowrka ahaayee loo diray qaryadii suuratu yaasiin kusoo aroortay markay u tageen baa waxay ku yidhaahdeen innaa tadayarnaa bikum waanu idin baasaysanay shar un baanu idinka filanaynaayo waxaa inaad idinku sababu tihiin un baanu macnaha uhaysanaa markaasay rusushii u jawaabeen waxay yidhahdeen daa'irukum macakum yani sharkiina iyo baasaysigiinu idinkuu idinla jiraa la jirankiina idinmana idinmaba dhaafisnaba maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa daairka daairka waxaa laga wadaa waxa ku dhacay waxa ku dhacay macakumna waxaa laga wadaa afcaashiina iyo aqwaashiina iyo dhaqankiina idinku aada samayseen oo dembigaad gasheen ah yaa sabab u ah wey macnaha sabab u ah yani waxaan idinku dhacay dunuub aada gasheen bay yaa keentay dunuubtana idinkay idinla jirtaayo idinka idinka dhacdo idinka idinla socotaay annaga xagganaga waxba kama imaanin wey macnaha ma in aan idin waaninay daraadeen oon ilaahay idinku waanin xaqa idin sheegnay baad noo baasaysanaysaan intaa un sooma waxaad noo baasaysanaysaan annaga dhibku nagama socdee idinkaa musrifiin oo xadgudbay xadgudubkaasaana sababka ah oo ilaahay dunuub marka la galo ciqaab ka keenaa ciqaabu tii marka dembigiina ka dhalatay wey ma waxani macnaha sidaas wey labada aayadood marka iskama hor imaanayaan aayadda hore waxaa la yidhi macnaha yani daairkan iyo waxaan idinku dhacay xagga ilaahay buu ka yimid xagga ilaahay buu ka yimid waxaanaad baasiisanaysaan ilaahay xaggiisuu ka yimid ayaddanna waxay leedahay idinka xaggiinuu ka yimid miyay iska hor imaanayaan maya iska hor imaa aayadda hore waxay tilmaamaysaa ilaahay baa qadaray oo waxaan soo qorsheeyey aayaddan dambena waxay tilmaamaysaa dunuubtiinaa sabab u ah saas way maana yani aayadda dambena sababkii bay tilmaamaysaa ta horena waxay tilmaamaysaa meesha asalka ee waxaanay kasoo fuleeno ilaahay subxana watacaala xaggiisa macna marka labadaada iskama hor imaanaya qaalu waxay yidhahdeen rusulshii rusushii waxay yidhahdeen daa'irukum war niman yahuud sharkiina iyo baasaysigiina iyo waxaan idinku dhacay macakum la jirankiina unbu ahda yani musaaxib lakum waaye idinka unbuu idinla jiraayo maxaa yeele camalkiini iyo dembigiinu ku yimid waaye dembigiinuna idinkuu idinka yimid ain dukitum ma in laydin waaniyey daraaddeed baad taayartum noo baasaysanaysaan mawaanadaan eednay iyo wax sheeg bal xagga naga inay wax ka yimaadaan ma jire bashaas maanaa idraab ibdaali awey ah waxaas wax jira ma ahee antum idinka ayaa qawmun dad a ah musrifuuna oo xadgudbay xadgudubkiina iyo dembigiina ayuu waxani ku dhaceen oo abaaruhu ku imaanayaan oo cuduradu ku imaanayaan oo colaadu ku imaanaysa dhibaatooyinkaasi ku imaanayaan yacni waxa weeyaan degan baadiyaha iyo meelaha bahgooyada ah oo dadka jidka ka lumiyana ma jiro sidaasaa nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu yidhi arrimo dhowr marka xadiidku ka hadlay midda koowaadi waxa wey laa cadwa cadwa waxaa la yidhahdaa cudurka tilaabidda uu tilaabayo ruux intuu ka tilaabo ruux kale uu gudbayo arrintaasi ma jirto yuu nabigu leh salawatullahi waslamu caleyh maxaa laga wadaa axaadiis kaleo fara badan baa jirto nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu ku muujinayo in ay suurtagal tahay cudur ruux haya ruux kaleo isdhex galeen daraaddeed inuu u gudbo isdhexgalkaa daraaddiidna uu keeno gudbiddaa cudurkaasi u gudbaya uu sabab u noqdo axaadiistaa waxaa ka mid a ah xadiis nabigu leh sal ly slam laa yuridu mumridun calaa musixin nin xoola jiran wataaye mid xoolihiisu caafimaad qabaan yuusan ku dul aroorinin yuusan kaga dhex darin waay waxaa ka mid ah xadiistaas xadiidku nabigu le sal alay slam fira min almajduum kamaa tafiru min alasad yani ruuxa judaamka qaba ka carar sidaad libaaxa uga carar lahayd sida libaax oo kale uga fogow waxaa ka mid ah xadiistaas xadiidku nabigu la sal lay aslam haddii uu daacuunku dhul ku dhaco ninkii ka maqanayuusan dhulkaa imaanin ninkii jooganayuusan ka bixin waxaa ka mid a axaadiis fara badan oo noocaasaa jirta oo nabigu sal alay aslam uu ku tilmaamayo in cudurada taxadar laga qaato taas wey macna xadiidka horena wuxuu leeyahay laa cadwaa cudurku maba gudbaba maba gudbaba iyo xadiidkan ina leeyahay wejiga ugu fiican ee axaadiistaas lagu jamcin karee macnahooda isku waafaqi kare laisugu geyn karo waxa waaye waa macnaha uu marayo albayhaqi ibnu salaax ibnu lqayim ibnu rajab ibnu muflix culimo aada u fara badan baa maraysa oo waxay leeyihiin waxaa laga wadaa xadiidka hore ee laa cadwaa ah waxa uu duminayaa oo uu diidayaa oo meesha ka saaraya mabda ay jaahiliyadii hore rumaysnaayeen oo ahaa waxay qabeen cudurku inuu isagu iskii intuu ruuxan uga gudbo ruuxa u galo oo isagaaba lugeynahayaba madax banaan ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa kuma xidhne oo sabab keliya ma ahe cudurku waa macnaha aafada lugeynaysa ee madax banaan iyadu wax kharibaysa ee gelaysa ee kan ka baxaysa wey saasay rumaysnaayeen cudurkiibaa marka sabab lagama dhigin ee waxaa laga dhigay awood goonideeda u shafkaxsanaysa mabdaa oo jahiliyadu rumaysnayd iyo xadiidka laa cadwaa ah diidayaan cudur isagu iska tilaabo oo iska gudbo oo iska lugeeyo oo ruuxa iska gala ma jire waa sabab ilaahay subxaana tacaala hadduu doonana wuu gudbi hadduusan ilaahay dooninna ma uu gudbayo sidaasoo kaleeta wey macanaa axaadiistanna waxay tilmaamaysaa inuu sabab noqon karo oo haddii ruuxa jiran ruux kale ay isku dhex darmadaan ay suurtagal tahay maaha boqol kiiba boqol inay tahay ay suurtagal tahay isku dhex darmadka isdhexgelidaasi inuu macnaha ruuxaasi cudurka ugu gudbo ayay xadiistan kalena tilmaamaysa mana marka saasay kala yihiin asbaabun waa sabab sababna yani dhexgelidan ruuxan jirin aada ku dhex darmanaysa isdhexgelaysaan waa sabab sababkii inuu natiijadiisii ka dhalatona waa suurtagal inaysan ka dhalanina waa suurtagal boqolaal tbj qabto cudurada gudbo qabta ayaa inta saa loogu dhex jiraa haddana ad arkaysaa ruuxi ma raacayaan marna waxaad arkaysaa ruuxi intuu ku dhex darmadaa cudurkii ku dhacaya marka waxaan isaga keligii iskama socdee idan ilahay buu ku socdaa subxana wa tacaala dhexgalkuna waa sabab sida masalan waxa weeyaan yani cuntada oo kaleeto gaajada isaga saarideeda ayay sabab ugu tahay dabka oo kaleeto gubid inuu wax gubud gubo ayuu sabab u yahay haddana ilahay hadduu doono subxana wa tacaala inuusan wax gubin waxba ma gubay sidii ma nabiyullaahi yani ibrahim oo kaleeto calayhi salaam dab intaa la shida inta lagu dhex turo haddana gubi waayey marka waxa waa asbaabe wax iyagu yacni iraado madax banaan le mehe laakiin waa asbaab asbaabtaasi haddii la helo in natiijadoodii ka timaadana waa suurtagal inaysan ka imaaninna waa suurtagal hadduusan ilaahay qadarin subxaana wa tacaala mabda-aasaa la doonaya macnaha in la taqriiriyo ee ma aha cudurku sidiisaba sabab ahaan sababkii uu ku gudbilay hadduu yimaado ma gudbayo sidaa axaadiista lagama wado macnahaasaa ugu fiican oo wuxuu ka fiican yahay macaani kaleeto culimo kaleeto ay sheegeen walaa diyarata waa baasaysigaan hadda soo marnay baasaysigii laga hadlayo wey oo wax waxba yaraatee baas leh ma uu jiro wax ilaahay xayawaanaadkiisa ka mid a oo baas leh oo baas iyo dhib un laga fushay iyo shar ma uu jira wy macanaha walaa haamata waxa waaye waxaa laga wadaa gumaysta baasha gumaysta la odhan jiray oo shimbir isaguna wuxuu alla baasaysto carabtu waxay rumaysnayd gumaystu waxay yidhaahdaan ruuxa marka la dilo marka ruux gardaro lagu dilo oo loo aari waayo naftiisiibaa intay duusho yaa waxay noqonaysaa shimbirtaa guumaysta markaasay dhawaaqi afar iyo labaatanka saacbay dhawaaqi oo geedahay dh dushooda dhawaaqi hawadaasay dhawaaqio ilaa ruuxii yani ruuxii la dilay naftiisii oo aardoon ah in loo aargooyo doonaysa yaa shimbirtan dhex wareegaysa ilaa loo aargooyana naftani wada degayso saasay carabtu rumaysnaan jireen sidaa daraaddeed ruuxa hadday gurigiisa soo dulfuusho ama reerka soo dhex gasho oo ay dhawaaqdo waxay odhan jireen mayd bay ka warramaysa ruux baa reerka ka bixi doona saas daraaddeed reerka ha loo duceeyo oo waxa loo qalo carabtaasaa rumaysnayd soomaaliduna saan bay rumaysanta rumaysi hadday maqlaanba waa shar sidaas way macanaa caadaad fara badan oo carabi lahaan jirtay bay soomaalidu leedahay shimbirahani waxba ma oga marka wax alle waxay og yihiin iyo waxay ka warhayaan ibna ma jiro cikrima ninka la yihahdo mawla ibn cabbas ayaa wuxuu yihi maalin baa waxaan la fadhinay buu yihi cabdullahi ibn cabbaas markaasaa shimbir baa soo maray shimbir duulaya nin meesha fadhiibaa marka wuxuu yihi khayr khayr macnaa waxa wey abshir abshir meeshay ka dhaaway markaasaa cabdullaahi wuxuu yihi cabdullahi ibn cabbaas laa khayra walaa shara buu yihi khayr iyo shar doona waxba waxba ma jiraan shimbirkana khayrna ma xambaarsano sharna ma xambaarsane waa shimbir caadiye naga aamus buu ku yidhi waxba ma sheegaysid taawus baa sidoo kale ninkii laohan jiray taabiciga ahaa ardada ibni cabaas kamid ahaan jiray ayaa isagana nin iyagoo wada socdo oo socoto oo safar ah ayaa tukaa dhawaaqay tukaa meel kaciyey nin la socday baa marka wuxuu hi khayr yani abshir wey wuu khayraystay daawus baa wuxuu yihi marka wa ayu khayrin cinda hada war shimbirkan miskiinka ehe yani hayjadan iska joogaayo khayrka agtiisa yaalaay muxuu laa tasxab buu ku yidhi hay soo raacin mar dambana israaci mayno jidkaa ka bax buu nin waxaa rumaysanaya anigu jid wada mari mayne kacalkaa mar buu sidaas wey <clears throat> marka shimbirahani waxay ilaahay qadarkiisa ka ogyihiin ma uu jiro ee macnaha waxa weeyaan dadka unbaa waxan kadaata yani waa ictiqaad iyo malo iyo ismoodsiis un aan raad lahayn walaa safara safarkaasi waxaa laga wadaa yani iyada keligeed maahe macnaha shimbirahoo dhan bay marka mateleysa waxa alla wixii shimbir ah ayay mateleysaa macnaha sida madadka oo kale oo kale madadka macnaha waana la sharaystaa waana la khayraystaa soomaalida hadduu macnaha waxa weeye adoo jid haya uu geed hortaada afuuno oo kugu soo jeedsado xaggaaga usoo jeedsado abshir bay odhanayaan yani khayr baa la gaadhay wanaag baa la filan haddii uu intuu dhanka bidix kaa fuulo geed ingegan fuulana reerka waxa weeye balaayaa kusoo foolle hadduu dhanka midig kaa fuulana oo macnaha waxa wey dhankaaga midig markaad socoto uu fuulo geed fuulana waxaa la odhanayaa maanta hilib baynu cuni doonaa waxaasaa la odhanaya hilib baynu cuni doonaa bal waxa weya hadduu geed kaa horeeya fuula inta lagu ortaa geedka la yani waxawy laysku masixiyo oo gala taataaban oo la barakaysano isaguna geedku dusha ka saaran yahay moodaasaa lagu hayn oo yani waxa weya shimbirkanaabaad moodaaba xaggiisa wax kasoo socda isaga iyo keyrkiiba shimbiro aada u fara badan iyo xayawaanaad fara badan oo saasoo kale jira macnaha ajnacawsha la yidhaahda iyo dadka qaar baa baasays yani ruwaaga qaar baa baasays dawacada qaar baa baasays yani waxa weeye xayawaanaadka faraha badan baa soomaalidu u qaybsanta qaarna baasaystaan qaarna manaa waxa weyaan ay wanaag ka fushaan oo khayraystaan mana walaa safara safartaa waxaa laga wadaa safartaas dhowr macnaba waa culimadu waa leeyihin safarka waxaa la yidhahdaa cudur caloosha ku dhaco si deg deg ah u gudba sida kaloorahoo kale culimada qaar saasay leeyihin oo waxaa qaba hadalkaas sufyaan ibnu cuyeyne imaamu axmed iyo bukhaari iyo ibnu jariir iyo saasay qabaan saa hadii la yidhaahdo walaa safara oo cudur laga dhigo waa dikru lkhaasi bacda alcaam ila laa cadwaa baynu soo marnay cudur oo dhan ka hadlaysa cudur gooniya haddana dib laga sheegay marka waxay noqonaysaa cudur khaasa oo kii guud kadib la sheegay unbay noqonaysaa macnahaas hadii la maro qolo kale waxay leeyihin culimada ka mid a ah, macnaha dambaana xoog badane waxaa laga wadaa laa safara bisha safar la yidhahdo wax baas ahoo iyada si gooniya ugu jiraayo ma laha bilahay baasistaan bay kamid ahay khaasatan guurka mayna guursan jirin guurkaa la baasisan jiray yani waxa wey bisha safar yaan la guursan bisha shacbaan oo kale isagana way baasaysan jireen carabtu oo iyadana guurkeeda waa laga warwareegi jiray taasaa marka laga hadlaya marka bisha safar waxay bilaha la dheer tahay ma jirte waa ayaam ilahi wey waa bil ilaahi subxaana watacaala oo bilaha lamid a ah. wax dhibka gooni u wadatana ma ay jirto macanaha yani waxyaalaha ariibka ah soomaalida hadda waxa wey waa baasaystaan oo bisha safar lama guursado bisha shacbaanna lama guursado haweeney labaad haddaad la aqalgelaysana cabdalla lama aqalgalo gudcurkaa lala sugaa gudcurkaa lala sugaa waxyaalahaas macnaha wey waxyaala la yaab yani dadku waa dad muslimiina haddana caadaadkii jaahiliga ahaye carabi intaysan islaamba u imaanin ay gaalada ahaayeen caadaadkoodii baynu haysanaa meel ay inaga soo gaadheen baraaduu sheeg bulshooyinkan ina garab degan ee afrikaanka ah inta badan caadooyinka laga heli maayo soomali ubaad ugu imaan mana taqriiban waa waxyaalaha kutusaya soomaaliya inay carab calaaqa la leedahay meel bay calaaqale maxaa yila caadaadkeedii oo sideedii ah yay soo guuriyeen arbacadii u dambaysa xagee ka timid arbaca gooniyaad carab baa iska lahay arbaca bil u dambaysa lamana guuro wixii macnaha waxa wey ilmihii dhashana waa ilmo shareed ilmihii uur galana waa ilmo shareed saasay rumaysan yihin soomaalina saasay rumaysanta axadda waxay ku odhanayaan xoolaha lama suuq geeyo sidaasay ku odhanaya wax saasoo kaleeto oo meelan weye marka baad wax haba yaraate ee raad oo yani ay leedahay ma jirte ilaahay baa wax maamula wax keena waxna qaadee yani maalmahan iyo xayawaanaadkan iyo makhluuqaadkan iyo waxba ma oga xataa wax kale iska daayo culimadaa ku ibtilaysan culimadaa xataa ku ibtilaysano xaggaasay bulshada uga yimeedeen marmale waxan xagga culimada waxaan hadda kahor anigi idinku misaaliyey sheekh kutub loo akrin jiray oo tafsiirkana akrin jiray taqriiban culumta carabiyadana aada u yaqaanay oo yani waxa weeyaan maaragtay xer aada u fara badan wax u akrin jiray ayaa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu damcay inuu safro markaasuu xerkii wuxuu yihi hala diyaar garoobo waa la diyaar garoobay oo sahay baa la uruursaday oo markii laba bilood la diyaar garoobahay yaa maalintii dambe la yidhi waa la dhaqaaqi markii la dhaqaaqay oo magaalada duleedkeeda lasii maray iyo shinni guuraysa ka hor timid oo iska geedi ah wadaadkii socdaalkii iyo safartii labada bilood loo diyaar garoobaayay meeshii buu ka soo celiyay harti ma idmanin inbuu soo istaagay oo maxaa idan iyanka inoo diiday shinnidana inoo diiday marka wadaadada laftoodii iyo culimadii yani waxa weeye dadkii waxaankaata uwardi lahay ayaga laftoodii baa waxankaasa oo macnaha waxa weeyaan rumaysan marka wax raadna ma aha waxba ad yaraad raadna ma aha nusuustuna waa diiday aad buu macnaha waxa wey nabigu salawatullai waslamu aleyh arrinta arrimahaas uu ula dagaalamay muslim wuxuu ku daray walaa nawa naw-adaas waxaa laga wadaa xidig xidigta maanaa nawa waxaa la yidhahdaa xidigaha laga wadaayo xidigaha ayaa qaarna waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan alnujuum ashimaaliya qaarna alnujuum aljanuubiya xidigaha qaarna xagga waqooyi bay u badan yihin qaarna xagga yani koonfureed qaar marka xilliga doogaada bay soo baxaan qaarna waxay soo baxaan xilliga abaaruhu jiraan carabtu marka waxay moodeen doogaada in ay keenayso iyo roobkanba xidigahaasi la waktiga ah abaaraha iyo diraacda iyo dhibkan iyo ingegana inay keenayaan xilligaha la waktiga ee waktigooda soo baxa ayay marka macnaha waxay isku xidheen xidigihii iyo waxyaalihii dhulka ka dhacay isku xidheen laa naw a ah marka mabda mabdaaasay diidanta laa nawa xidig yani waxa yani dhulka ka dhacaya kule raad kuleh ama maamul kuleh ma uu jiro walaa uula uulkaasi waxaa laga wadaa isagana mabda ay jaahiliyadu iyaguna rumaysan rumaysnaan jireenoo waxay rumaysnaayeen jinni baa jiray odhan jireen oo meelaha baadiyaha iyo dhulka bahgooyada iyo cidlada jooga ruuxu markuu socotada yahay keligii yahay yaa intay qab jinkaasi qabto yuu jidka ka habaabin markaasuu dhul cidla intuu kusii daayo ayuu la tegi saasay rumaysnaan jireen uulkaasina wax jira ma aha ma jiro macnaha jin ma jiro macnaheedu ma aha jin waa jira laakiin jin gooniyoo arrimaha u xil saaran oo dadka uun ugaadsado oo noocaasa ah, ma jiro wey waa mabda baadila isagana macnaha sidaasu marka xadiidku arrimaha dhowrka ah ayuu inoo sheegay an abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal l sl rasuulku qaala wuxu uhi laa cadwa cudur isagu iska tilaaba oo iska gudbaaye ma uu jire hadduu gudbana ilaahay baa gudbiye wey walaa diyarata baasaysi ma jiro oo wax la baasaysto oo sharcun laga malaysto oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka midana ma jiro walaa haamata guumaysina ma jirto iyadana shar laga malaysto walaa safara bisha safarna iyadana wax dhib a ah lama dheera bilaha kale oo shar gooni a ah ma ay lahaa zaada muslimu muslim wuxuu ku daray walaa naw-a yani xidigna ma jiro xidiga abaara keena ama dawgaad keena ama roob keenayo ma jiraan walaa hula jin dadka baadiyeeya oo jidka ka lumiya isaguna ma uu jiro macnaha waxyaalahaas waxaa laga hadlayaa saamaynta yeelan kalaan baa laga hadlaya iyaga lafahooda maa lafahooda waa jiraan laakiin saamaynta loo tiirinayo iyo waxyaalaha macnaha waxa wey laga filinayo laga sugayo ayaan jirin wey macnaha dadka qaarkii waxaad la yaabaysaa kitaabka qur-aanka ay qaarkood ku faashanaanba kitaabka qur-aanka kitaabkii qur-aanka ee faashiga diidahay hayihi qaarkood ku faashanaya wuxuu odhanaya kitaabka qur-aanka yani kitaabku saa isugu laaban yuu kala furaya saa markuu u kala furo aayadda ugu horeysa usoo baxda ayuu wax ku qaybsan haddii aayado cadaab iyo goodi iyo tahdiid ka hadlaya ay ugu soo horbaxaan alala inkaar baa ku haysatudh aayaadkii jannada hadday usoo baxaan fu u bishaaraysan khayraysan ba kitaabkii qur-aankaada hataa faashigii galay waa cajiib walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can anasi waxay ka warinayaan qala wuxu uhi qala rasululah sal ly slam rasuulku wuxuu yihi laa cadwa cudur iska gudba ma uu jiro iska tilaaba oo isagu iska socda ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaan jeclahay buu nabigu sal lay slam o cajab gelinaya alfalu yani saadaasha wanaagsan qaala waxay dhi wabal falu faligu muxuu yahay nabigu aad jeceshahay qala wuxu alkalimatu ayiba hadalka wanaagsan wey macnaha fali iyo diyaraa kala jira sa'ligu waa banaan yahay bal waa shay nabigu jeclaa salawatullahi waslamu caleyh diyaraduna ma banaano waa waataynu soo marnay sa'liga maxaa la yidhahdaa faliga nabigu salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu ku fasiray inuu yahay hadal wanaagsan oo qalbigaaga ku dhacay dhegtaadu maqashay kadibna qalbigaaga galay marka kadibna qalbigaaga xoojiyey iyo waxaad doonaysay oo kugu dhiirigeliyey waxaad u socotay saas way macanaa saadaala way macnaha makhluuqaadka ilaahay inaad khayr un ka filato shar mooye ayaa sa'liga la yidhahda marka isaga iyo macnaha waxa weye dhiyaradu meelna waa isaga egyihiin meelna waa ku kala gedisan yihin baasaysiga waxyaalaha ay baasaysan jireen haddii qaabkay rabeen ay wax u dhacaan waxay dhihi jireen khayr markaasay qalbigooda xoog qalbigooda dhiiranaan iyo wixii inay sameeyaan iyo yay kusii tilaabo qaadi jireen dhankaa marka la fiiriyo saliga iyo dayaradu waa isaga egyihiin laakiin waxay ku kala gedsanyihin waxyaalo fara badan tafaaulku iyo saadaasha wanaagsani waa ilaahay oo uu khayr laga malaysto wanaag uu laga malaysto dayaraduna waa ilaahay oo uun xumaan laga malaysto halkaa way ku kala tageen oo matalan yani adigoo xanuunsanaya ayaa waxaad maqashay nin leh oo ku dhawaaqaya saalim warkii caafimaad qabayow markaasaa qalbiga waxaad gashatay inaad caafimaadi doonto fali baa la yidhahdaa fali wey waa daadaal wanaagsan wey adigoo baadi kaa maqan tahay oo baadi raadinaya ayaa waxaad maqashay nin dhawaaqahayo yaa waajib warkii baadidiisa helayow mid kale u dhawaaqaya markaasaa waxaad qalbigaaga galay alelaha baadidaada waad heli doontaa waa taas fali baa la yidhaahdayo waa khayrays wanaag uun inaad makhluuqaadka ilahay ka malayso wixii dhegtaada ku dhacay waxaad aragtay waxaad maqashay waxaad ogaatay inaad khayr ka malaysato taas fali baa la yidhahdaayo waa miduu nebigu jeclaa salawatulli waslamu caleyh inaad shar ka filatana ayaduna waa macnaha dhinyaro wey oo waa midaan la ogolayn sidaasaa lagu kala duwaayo ku kala gedisan yihiin walahuma waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can anasin qaala qaala rasul lah sal ly slm rasuulku wuxuu yihi laa cadwa ma uu jiro cudur iska tillaabo walaa tiyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaana iyaab gelinaya on jeclahay alfalu qaaluu waxay dhaheen wama alfalu faligu muxuu yahay qaala wuxuu nabigu sal ly sl alkalima ayiba yani dabeecada bini aadamka qalbigiisa saa iska ah wax dheeraada hadda oo kelimada ay maqasho ay sidata ma jirto ilaahay qadarkiisa ay ka bedelayse laakiin ibni aadamka wuxuu yahay wax fiican iyo akhlaaq fiican iyo hadal fiican markuu maqlo qalbigiisu waa ku saamoobaya waa intaa waa intaa haddaad hadal wanaagsan maqasho oo wax wanaagsan kuu muuqdaan qalbiga farax geli dhiiranaan baa geli haddii waxun aada aragtana waxoogaa macnaha waxa wey qalbigaaga waxaa gelaya yani sidaasi ka gedisan baa macnaha qalbigaaga gelaya waa un intaas wax kaloo macnaha dheeraada ah meesha kuma jirto nabiga salawatulli waslamu aleyh sida tirmidi uu warinayo xadiis anas laga warinayo saxiix nabigu wuxuu a salawatullahi wasalaamu aleyh hadduu xaajo u baxo oo dan uu leeyahay oo dan u baxo oo uu maqlo ruux le yaa najiixu yaa raashid macnaha hadduu maqlo uu jeclaan jiray nabigu salawatullah wasalaamu caleyh macnaha yaa najiix kii arrimihiisa ku guulaystayo waa yaa raashidu kii qumanaayow macaanidaasoo kaleeto markuu maqlo danna uu u socdo nebigu waa jeclaysan jiray waa tafaaulkii macnaha saas weyaan <clears throat> markuu macnaha dirsanayo xadiidkan abu daawuud warinayo burayda laga warinayo nebigu sal ly waslam muusan baasaysan jirin bal baasaysiga waa la dagaalamay nebigu haddii uu ruux shaqaalaysanayo uu hawl u dirayo magaciisu weydiin jiray magac qiimo badan oo wanaagsan hadduu sheegto waa ku farxi jiray nabigu sal lay slam hadduu magaciisa karaahiso magaciisa xun yahayna wejiga nabigaa laga garan jiray karaahada salawatullahi waslamu caleyh yani magacyahan le nabigu waa bedelay magac xun o dhan layska bedelaalay marka yani waa khayr filasho wey khayr filashada iyo saadaasha wanaagsan ma xuma laakin shayga xune waxa weyaan shar in laga malaysto makhluuqaadka ilahi subxana wa tacala saas wey abi daawuuda abu daawuud waxaa usugnaaday bisanadin saxiix sanad saxiixa wuxuu ku warinaya abu daawuud can cuqbat bni caamirna wuxuu ka warinaya qaala inuu yihi cuqba dukirat waxaa la sheegay atiyaratu baasaysigii cinda rasuli lahi sal lay sl nabiga agtiisa lagu sheegay fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam axsanuha waxaa ugu wanaagsan alfa'lu saabaashaa ugu wanaagsan walaa taruddu mana celinayso baasaysigu musliman muslim celin mayso muslim dan uu lahaa kama soo celiso faidaa ra'aa hadduu arko axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu necab yahay oo qalbigiisu necbaysanaya hadduu arko falyaqul ha yidhaahdo allahuma allahyu laa ya'tii lama yimaado bilxasanaati waxyaalaha wanaagsan wanaagsanee la jecel yahay ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu mana reebo asayi-aati waxyaalaha xunxuna ee dadka xumaynahaya ma reebo ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla xeelad nooma sugnayno walaa quwata iyo awood ilaa bika adiga dartaa mooyaane adigu inaadna kaalmayso mooye xeelad iyo awood midna ma lihin xadiidkaas abu daawuud uu warinayo waa xadiid daciif ah sida uu bisanadin saxiixin yihi ma aha oo daciif xadiidku maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo xabiib ibn abi thaabit oo raggii tadliiska lagu yaqaanay buu kamid yahay halkana taxdiis muusan cadaynin oo xadahanaa muusan dhihin xadiidku marka tadliisu xabiib baa ku jira waa marka koobaad marka labaad weeyaane xabiib oo ka warinaya ninka xadiidka warinaya saxaabiga laga dhigayo isagana muusan ka maqal oo xadiidku waa munqae inqiaac baa ku jira bayna curwa iyo xabiib midda saddexaad waxa weeye xadiidka ninka warinaya cuqbat bna caamir ma aha ee waxaa warinaya curwat bna caamir curwat bna caamir wey cuqba ma aha sax ma aha cuqbat bna caamir curwahaasina waxaa laisku khilaafsan yahay suxbadiisa saxaabi ma ahaa mise taabici buu ahaa ibnu xibaan wuxuu yihi taabiciintuu kamid ah mizi alimaam mizi ayaa macnaha waxa wey isaguna yidhi ma asixin inuu saxaabi yahay haddii saa la yidhahda xadiisku marka waa mursal saddex cilu marka leeyahy tajliis baa ku jira oo inqiaac baa ku jira oo irsaal baa ku jira xadiidku marka waa daciif saas wey xadiidka marka waxa weye sax wuxuu ku yahay weli abu daawuuda bisanadin daciifin wuxuu ku warinaya can curwata bna caamir buu ka warinaya qaala inuu yihi dukirat iyaratu baasaysiga ayaa la sheegay cinda rasuli lahi sal lay slam yani daciifada silsilat axadii daciifa iyo daciifuljaamic sakiirka iyo kulli uu kusoo arooriya sheekh naasir idiin albani nabiga ayaa lagu sheegay agtiisa yani baasaysiga faqaala nabigu wuxu hi axsanuha waxaa ugu wanaagsan alfalu yani wax khayraysiga inaad iska khayraysato khayr iska malaysato iska saadaashato wanaag taasaa ugu fiican yani iyadu dhiyarada ka mid maa laakin dhiyarada dhinac bay isaga eg yihiin waxyaalo badan bayna ku kala gedsan yihin maanaa walaa turaddu walaa taruddu baasaysigu ma celiyo musliman muslimna ma celiyo muslim ma dabaalo oo ujeeddo uu lahaa iyo hawl uu usoo baxay kama celiyo yani wax la baasaysto oo ka hor yimid fa idaa ra'aa hadduu arko axadukum miskiin maa yakrahu wuxuu necab yahay falyaqul ha yidhah ducadan ha ku ducayso hadalkan ha dhaho allahuma allah laa ya'tii ma keeno bilxasanaati waxyaalaha waan wanaagsan ilaa anta adiga mooye walaa yadfacu ma qaado oo ma reebo asayiaati waxyaalaha xunxunna ilaa anta adiga mooye adiga unbaa wax maamule yaa kale walaa xawla xeelad walaa quwata iyo awoodi lana anaga nooma sugnaan ilaa bika bimacuunatika adiga kaalmadaada mooyaane wa can ibni mascuudin waxaa laga warinaya marfuucan ibni mascuud waxaa laga warinaya isagoo nabiga xadiidka u koryeelaya wuxuu yihi adiyaratu baasaysigu shirkun waa gaalnimo adiyaratu baafaysigu shirku waa gaalnimo wamaa minaa naga mid ma aha axadun ruux ilaa tadayara waa baadaysan halkaas oo qadara wamaa mina axadun ilaa tadayara taqdiirku saas ukaafahay wamaa mina ilaa ruux nagamidana ma jiro ilaa baasaysi waxun baa ka galay wey maanaa walaakina allaha allah sayudhibuhu wuxuu ku tegsiinayaa baasaysigaa qalbiga gelaya bitawakuli tanasaarasho rawa waxaa weriya xadiidka abu daauud watirmidi baa wariyey wasaxaxahu wa jacala wuxuu yeelay tirmidi aakhirahu xadiidka aakhirkiisa min qawli ibni mascuud hadal ibni mascuud buu ka dhigay xadiidka aakhirkiisa waxa weeye wamaa mina ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakul qaybtaa dambe ma hadal cabdullahi ibni mascuud ba mise xadiidka marfuuc ee nebiga kasoo fulay ayuu kamid yahay yaa la isku khilaafsanya macana cabdullahi ibni mascuud hadalkiisa waxaa ka dhigay nin la yidhahdo sulayman ibnu xaraf oo muxadidiinta ka mid a ah. ayaa yidhi hadalka cabdullahi bni mascuud baa iskale dambe laakiin ibnu qataan ayaa ka daba tegay oo hadalkaa diiday manawi iyo sheekh nasir diin alalbanina waa ku waafaqeeno xadiidka oo dhan oo la kala qaadin waa marfuuc bay leeyihin qaybta dambe cabdullahi bni mascuud ma laha saasay macnaha leeyihiin ragga aan sheegnay waa xadiidku marka wuxuu tilmaamaya cabdullahi bni mascuud nabiga ka warinaya in wax baataysigu uu shirkiya ficlan saas wey waa shirki see shirki ku yahay wuxuu shirki ku yahay yaa wax qadaro oo wax keeno oo wax qaada soo ilaahay ma ah haddaad makhluuq daciif ah aad wax ka filato shar ka filato ama khayr aad ka filatahay wax ilaahay lahaa oo maamul ah yaad la wadaajisay makhluuqaadkiisa saasuu marka shirki ku noqonaya macnaha oo tawxiidka u dhaawacaya wa can mascuudin radi allahu canhu marfuuca isaga oo la kor yeelaya xadiidkaasoo nabiga loo kor yeelaya wuxuu warinayaa inuu nabigu yidhi aiyaratu baasaysigu shirku waa gaalnimo aiyaratu shirkun wamaa mina naga mid ma aha axadun ruuxna ilaa taayara waa baasay ruux nagamida ma jiro ilaa waxun unbuu baasaysi waxunbaa qalbigiisa ka galay wey maanaa waxunbaa macnaha markaad wax aragto qalbigaaga isbedel unbaa ku dhici laakin ha israacinin hana uhogaansamin hana yeelin waxa waswaaskaasi walaakina allaha allah sayudhibu wuxuu ku tagsiinaya waxaa bitawakuli tala isaga la tala saarto haddaad ilahay ku kalsoonaato wax u dhiibato isaga aad ku xidhan tahay waxaaso dhan marka qalbigaaga waa ka baxayaan macana rawa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidi baa wariyey wasaxaahu xadiidka saxiix buu ka dhigay waana saa uu sheegay silsilat axaadiis saxiixa iyo haayat lmaraamka iyo saxiix ljaamici sagiirka iyo kulli ayuu macana sheekh naasir diin albani xadidka kusoo arooriyey wa jacala wuu yeelay tirmidi aakhirahu xadiidka aakhirkiisa min qawli ibni sacuud buu ka dhigay qaybtaa dambe hadal ibn mascuud kasoo fulay oo macnaha mawquufuu ka dhigay nebiga aan gaadhsiinayn oo marfuuc ahayn saasuu ka dhigay waxaa uga horeeyey sulaymaan ibn xarbi baa uga horeeyey laakiin waa laga daba tegey saan sheegnayo muxadisiintu waxay leeyihiin qaarka raggaa soo sheegnay xadiidka isagoo idilba waa marfuuc weli axmed waxaa u sugnaaday axmed ibn xambal min xadiidi ibni cumara xadiidka cabdullahi ibn cumar xaal uu ka mid yahay waxaa u sugnaaday inuu yihi nabigu salawatulli wasalaamu calayh waman radathu ninkay celiso atyaratu baasaysigu can xaajatii dantiisa ruuxay ka hor istaagto ka celiso faqad ashraka ilahay buu la wadaajiyey ilahay makhluuqiisii wax isugu daray qaalu waxay dhaheen famaa kafaaratu dalika arrinkaa maxaa kafaara u ah maxaa lagu dhaafaa arrinkaas maxaa ilahay loogu dhaafaya haddaan samayno qaala wuxuu yihi an taquula inaad tidhahdo allahuma allahy laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayr aduu keentay mooye walaa tayra sharna ma jiro iyo baas ilaa tayruka baas aad adigu keentay mooyaane walaa ilaaha mid xaq lagu caabudana ma jiro hayruka oon adiga ahayn saa inaad tidhaahdaan ayay kafaaradu tahay haddaad baasaysiba idinku yimaado xadiidka imaam axmed uu warinayo sanadkiisa waxaa ku jira cabdullahi bnu lahiica ah. cabdullahi bnu lahiicana waa yani waxa weeyaan kutubtiisaa ka gubatay bay dhaano kutubtu axaadiista ka warin jiray markaas xifdigiisaa wax u dhinmeen saa daradeed xadiidka hadduu la keli noqdo waa daciif haddii ragga xadiidka ka warinaya aynan ahayn ragga cabaadalada lagu magacaabo cabdulahi bni wahab iyo raggale wa ficlan xadiidka waxaa ka warinaya cabdulahi bni wahab baa ka warinaya mar haddii cabdulahi bni wahab uu ka warinayana raggii intayna kutubtu ka gubanin axaadiista ka qaatay buu ahaa saas daraaddeed xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiix walow ibn lahiy ahaaba ku jira macana xadiidku wuxuu leeyahay ninkii ay baasaysigaasi dantiisa oo ulahayn u socday ay ka celi daayeen ilaahay buu addoommadiisa wax la wadaajiyey shirkigaasi kii weynaa ma ah kii weyna waa shirkigii asqarka ah wey hadduusan islahayn ruuxani xayawaankan iyo waxana wax samayn karo wax kasoo fuli kara shirki asqara wey hadduuse wuu rumaysan yahay waxaas waa shirki akbar oo diinta lagaga bixi wey nabiga marka waxaa la yidhi maxaa kafaaro u ah arrinka gafka isaga ah maxaa kafaara gud u ah nabigu wuxuu yihi sal alay slam waxaad tidhaahdaan ilaahu khayr waa kaad adigu keento un baasna waa kaad adigu keento un mid cid aan adiga ahayn oo xaq lagu caabudana ma jiro waliaxmeda waxaa usugnaaday min xadiidi ibni cumara waman radathu ninkii ay celiso aiyaratu baasaysigu can xaajatii dantiisa ruuxay ka celiso faqad ashraka ilahay buu la wadaajiyey adoomadiis qaalu waxay yidhahdeen fama kafaaratu dalika arrinkaa kafaaradiisu maxay tahay qaala wuxuu yihi nabigu sal ly slam an taqula inaad tidhahdo allahuma alla laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka mid aad adigu keentay mooye walaa ayra shimbirna ma jiro ilaa ayruka shimbirkaaga mooye yani saana waa la dhihi karaa heli karaysa waxba shubro maayaan ama walaa tayra baas iyo shar ma jiro ilaa tayrunka mid adiga xaggaaga ka yimid mooyaane walaa ilaaha mid xaq lagu caabudona ma uu jiro hayrunka oon adiga ahayn walahu waxaa usugnaaday imaam axmed oo uu warinaya min xadiidi lfadl ibni cabaas xaal kamid yahay xadiidka fadl ibni cabaas radi allahu canhu inuu nabigu yihi inama tiyaratu baasaysigu maa amdaaka waa wixii ku kaxeeya aw raddaka ku celiya waa wixii kugu socodsiiye arrin aad oo kusii bari gantaala oo kusii riix ama waxaad usocotay kaa dabaalo dibkaaga kaaga celiya kaasaa la yidhahda xadiidkaasi markaa waa xadiis daciif sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira nin la yidhahda maslamatu bin cabdillahi aljuhani oo aan muusan soo gaadin oo maynan kulmin fadl bin cabaaska xadiidka nabiga kaga warinaya sidaa daraaddeed xadiidku waa munqaic axmed shaakir baa yidhi daciifun liinqiaacihi xadiidku waa daciif maxaa yeelay way kala go-an yihiin wuu kala go-an yahayo fadli iyo ninka ka warinaya maynan kulmin waa loo dhexeeya macnaha ninka udhexeeyana lama garanay saas ba xadiidku marka daciif ku yahay fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta yani xadiidkuna wuxuu inoo faa'iideynaya dhiyaro lama yidhahdo wax qalbiga un kaa galay laakiin dhiyaro waxay noqonaysaa wixii ama waxaad u socotay kaa soo celiyay ama kugu riixa ayaa dhiyarada la yidhahda saasuu faa'iideyn laakiin waa daciif fiihi masail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa wey atanbiihu baraarujin laysku baraarujiyo calaa qawlihi tacaala alaa inamaa aa'irukum cinda allah aayadaas maca qawlihi iyo ilaahay odhaahdiisa uu yihi aa'irukum macakum labada aayadood oon soo sheegnay markii laysu fiiriyo waxaad is leedahay macnahoodaama iska hor imaanaya lakin iskama hor imaanaya aayadda hore waxay leedahay wax walba oo idinku dhacaayo ilahay xaggiisan buu ka yimaadaa tadambana saan soo sheegnay waxay leedahay idinkaas sabab ah wixii idinku dhaca ilahay baa keena laakin dembigiini waxaad gelaysaan baa sabab u ah athaniyatu masalada labaad waxa wey nafyulcadwa cudurka tilaabidiisa oo la diido cuduro inuu iska tilaabo isagu oo isaga gudbo oo macnaha waxa wey laisku daardaarto isagoo ilaahay uusan idmin taas oo iyadana meesha laga saaro athaalithatu masalada saddexaad waxa wey nafyu tiyara baasaysigo isagana la diido baasaysigu diin ma ah waa jaahiliye wey alraabicatu masalada afraad waxa wey nafyu lhaamati guumaysto iyadana la diido guumaysi ma jirto macnaheedu ma aha guumaysta shimbirta la yidhahdo wax jira ma aha macnaha xadiidku maaha ee guumays shar ka yimaada iyo baas ka yimaada ma jira mana wax la baasaysana maaha alkhamisatu masalada shanaad waxa wey nafyu safar bisha safar la yidhaahdo iyadana baasaysigeedoo la diido asaadisatu masalada lixaad waxa wey ana alfa'la saadaasha wanaagsan laysa ma aha min dalika dhiyarada ka maaha bal mustaxabu wayba fiican tahay iska badaa inay baasaysigaa xun uu ka mid yahay kamid maehe way fiican tahay macnaha inaad wanaag uun ilaahay ka filato subxaana watacala asaabicatu masalada toddobaad waxa wey tafsiru lfali faliga oo la fasiro faliga maxaa la yihahdaa alkalima ayiba soo nabiga kuma fasirin salawatullah waslamu aleyh wuxuu leyahy sheekh ibnu cutaymiin atafsiru bilmithal waay yani faligu waa ka guda wen yahay kelimo ayiba ah laakiin nebigu uun tusaalayaasheedii iyo amhiladeedii mid ka mid a yuu ku tafsiiriyey yani hadal wanaagsan haddaad maqasho shay wanaagsan dhahago hadday qabtaan shay wanaagsan haddaad ogaato waxyaalahaasoo dhan valigay soo gelaysaa macna athaaminatu masalada sideead waxa wey ana alwaaqica waaqica waxyaalaha dhacaya fi lquluubi quluubta waxyaalaha ku imaanaya kusoo darsaya oo min dalika waxyaalaha ka mid a sharaysiga iyo baasaysiga wixii quluubta kusoo dhacay maca karahatihi isagoo ruuxu necbaysanayo oo uu diidayo laa yaduru ma dhibayo haddii qalbigaaga wax galaan haddana aad diidantoo qalbigaaga ka reebayso yani wax ku dhibaya maaha bal kuma inuu dhiba iska badaayo dhib ka imaan maaye yudhibuhu llahu ilahay wuxuu ku tegsiinayaa bitawakuli tala saarasho waxyaalaha markay qalbigaaga soo galaan waswaasyada noocaas oo kalea ilaahay tala saaro oo waxaad ogaataa dhib ilaahay unbaa keena dheefna ilahay unbaa keena subxana wa tacala mabdaa hadduu kaa dhaadhacsan yahay shimbir duushay iyo yani waxa weyaan halaq meel ka booday iyo xayawaanaad aragtay iyo waxba haba yaraade u aabseli maysa ataasicatu masalada sagaalaade waxa weye dikru ma shay in la sheego yaquulu uu odhanayo man wajadahu waxaa ruuxii qalbigiisa ka hela waswaadkaas hadalkuu odhan lahaa oo iyadana la sheegay waa adkii xadiidku sheegay alcaashiratu masalada tobnaad waa tobnaadi waxa weye atasriixu cadayn la cadeeyo biana siyarata baasaysigu shirkun inuu shirki yahay xadiikii cabdla xadiikii macnaha yani cabdullahi mascuud ayaad sheegay ayib shirkigaasi marka waa laba qaybood hadduu leeyahay xayawaanaadkan iyo waxyaalahan u baataysanay iyagaaba dhib leh oo xaggooduba wax ka soo fuli waa gaalnimo cad wey oo islaamka lagaga bixi hadduu laakiin leeyahay sabab bay u noqon kartaa in dhib kugu yimaado ilahay dhibaato kugu keeno oo sabab ahaan uu u rumaysan yahay marka waa shirki yar wey macana alxaadiyatu cashrata alxaadiyatu cashrata masalada koosnaad waxa weye tafsiiru diyarati baasaysiga oo la fasiro almadmuumati ee sharcigu caayay baasaysiga sharcigu caayay la dagaalamay oo iyadana la fasiro oo maxay tahay maa amdaaka aw raddaka waa wixii waxaad u socotay kaa soo celiya ama waxaadan doonayni kugu bixiya ayaa la yidhaahdaye wax qalbigaaga kusoo dhacay oo waswaas ah dhiyaro maaha markaan aada la dagaalantay dhiyaro ma aha hada wabilahi tawfiq sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh